بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين abishujaaci baan ku jirnaa weli iyo qeybihii xuduudda iyo xadka looga hadlaayey qofka khamrada caba qofka sinaysta qofka qadafka iyo been abuuradka la yimaada qofka waxxada intaa xadkii laga oogi lahaa ayaanu soo baranay faslun fii axkaami qaatici ariiqi qaaticu ariiqa axkaamtiisii waaye qofka jidgooyaha sameeyee ummadda jidka iyo duurka u gala nafta u keena iimeelahna laga mari waayo wa quaacu ariiqi kuwa wadada gooya calaa arbacati aqsaamin afar qeyb baa loo qeybiyaa in qataluu hadday wax dilaan walam ya'khuduu oo aysan qaadanin almaala xoolo qutiluu waa la dilayaa waa kow kuwa jid gooyaha sameeya yaa afar qeyb u qeybsamaa qeybta koobaad waxbay dilaan hantina ma qaataan wain qataluu hadday dilaan walam ya'khuduu aysanna qaadanin almaala hantida qutiluu waa la dilayaa kow in qataluu hadday dilaan wa akhaduu lmaala laba isku darsadeen wayna dileen hantina way dhaceen qutiluu waa la dilayaa wa sullibuu waana la salbinayaa dil iyo salbi baa lasugu darayaa inta la dilo yaa meydkooda la surayaa marka bartamaha magaalada ayaa la surayaa si ay u cibro qaataan dadka kale u baqaan wa in akhaduu hadday qaataan almaala maal walam yaqtuluu aysan wax dilin tuqatacu waa la goynayaa aydiihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin si isdhaaf markaa loo goynayaa mar waxbay dileen xoolo ma qaadanin waa la dilaa way dileen wayna dhaceen waa la dila waana la salbinayaa xoolay qaateen wax ma dilin gacmo ay si khilaaf looga goynayaa fa in akhaafuu haddii ay baqaan asabi fa in akhaafuu haddii cabsi geliyaan assabiila jidka walam ya'khuduu aysan qaadanin maalan xoolo walam yaqtuluu waxnana aysan dilin xubisuu waa la xabis la xirayaa wacuziruu waana la tacsiirayaa ganax baa laga qadayaa waa la tacsiiri oo la canaananayaa macnaha waxbaa dushooda la saarayaa wa hadday cabsigelin sameeyaan fa in akhaafuu asabiila jidkan lama mari karo jidkan ka leexda jidkan waxaa jooga jidkan shuftaa joogto jidkan waxaa jooga morian saa hadday noqoto xoolana aysan qaadanin waxna aysan dilin walam ya'khuduu maalan xoolana aysan qaadanin walam yaqtuluu waxna ma dilin xubisuu waa la xabisayaa wa cuziruu waana la casirayaa macnaha casirayaa waman taaba qofkii tawba keena oo minhum qaatico dariiqiinta ka mid ah qabla qudrati calayhi intaan la qabanin ka hor intaan la awoodin haddii ilaahi tilmaamay subxaana wa tacaala hadday tooba keenaan min qabli an taqdiruu calayhim intaadan qabanin ka hor haddii ka tooba keenaan ilahi baa kafuuru raxiim subxaana wa tacaala waa laga aqbalayaa way isu soo dhiibeen waxay dhaheen anagu waa ka laabanay wixii aan ku jirnay waa joojinay jidgooyadii waa dhaafnay waman taaba minhum kii towba keeno ayay ka mid ah qabla alqudrati calayhi awood dushiisa la awooday ka hor waa intaan la qabanin saqadat canhu alxuduudu xuduuddu way ka dhacaysaa wa ukhida waxaa loo qabanayaa oo laga qaadayaa bilxuquuqi xuquuq hadday jirto dad uu wax ka qaatay iyo gabdho uu dahabka ka boobay uu ka biliiqsaday iyo waxyaaba hadday jiraan waa laga qaadayaa xuquuqda laakiin wax xad ah oo la gaarsiinayo oo lagu samaynayo ma jiro waa bishardi inuu isu soo dhiibo inta aan la qabanin ka hor ama aan la hareeraynin laakiin markii la qabtay kadib wuri an hadda waa isdhiibay dembigii qudaac ariqnimada waa iska dhaafay taa cidka yeelaysaa markaa ma jiro waa bishardi intii aan markaa la qabanin faslun fii axkaami siyaali siyaal siyaalka qofka siyaalka ah dembiilaha ah wuu kugu soo xadgudbay oo wuxuu rabaa inuu xoolahaga dhaco gurigaaga iska joogtaa buu kugu yimid iyo wixii lamid ah xukunkiisii waa waman qusida qofkii loo qasdo waman qusida qofkii u qasda biadaa biadan dhib fii nafsihi nafsadiisa loo qasdo aw maalihi ow maalkiisa aw xariimihi ama xariimkiisa gabdhihiisii caruurtiisii xaaskiisii oo la dagaalama can daalika arintaa xaggeeda ka dagaalamo oo waqatala dila tuuggii soo weeraray falaa shaya calayhi wax korkiisa ahaaday ma jiro wax laga rabo oo diyo ah ama in asaga loo di ma jirto wa calaa raakibin kan daa saaran addaabbati daabada damaanun wuxuu gudayaa uu damaanayaa maa wixii atlafathu ay baabi'isay cagta mariso daabatuhu daabadiisa wixii ay daabadiisu halaysay talaf ka dhigto oo ay halaajiso asagaa damaanka ah waman qusida qofkii loo qasdo biadaa fii nafsihi nafsadiisa dhibkeeda aw maalihi ama maalkiisa aw xariimihi xariimkiisa waa wax allaal wixii maxarimtiisa ah gabdhihiisii xaaskiisii wixii lamid ah yaa loo soo qasday ma inuu asagu baxay laakiin qofkan waa loo yimid xadiidka dhahaya ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu walmaqtuul fi nnaar haddii ay seefahooda ayagoo wata laba muslim ay kulmaan kii wax dilay iyo kala dilay ahlun rasuulku maxaa la yidhi kan waa qaatilkii wax dilay waa gacanku dhiiglihii naarta habala geliye maqtuulkan maxaa loo gelinaa maskiinkan la dilay asaga asaga wuxuu ku dadaalayey buu dhahay nebiga inuu saaxiibkii dilo laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay ninkaani seef ma soo qaadanin xoolihiisii hantidiisii maalkiisii xariimadiisii yaa loogu dul yimid wuxuu bilaabay inuu isdifaaco isdifaaci isdifaacuu isdifaacay buu qofkiis weerarka soo qaaday ayaa ku dhintay oo lagu dilay ninkaani wax laga rabo oo mtaqaanaa shay a korkiisa ma jiro waatuu nin nebiga u yimid ua rasuulka ilah ka waran nin hadduu ii yimaado uu rabo inuu xoolahayga qaato ha ka yeelin buu dhahay nebiga iska celi hadduu ila dagaalamana la dagaala haddaan dilo waa fi naar asaga hadduu i dilo shahiid baa tahay saasuu nebigu ku jaangooyay sal allau calayh wasalam marka haddii loo qasdo qofkan in dhib la gaarsiiyo nafsadiisa la dilo maalkiisa la boobo xariimadiisa iyo dadkiismada ku leh agtiisa lagu faraxumeeyo oo faqaatala can daalika arintaa xaggeeda uu ka dagaalamo oo waqatala uu dilo kii weerarka soo qaaday la dilo falaa shay-a wax laga raba ma jiro oo ahaaday caleyhi korkiisa waa kii wax dilay lana soo weeraray wa calaa raakibin raakibka dushiisa waa ninka faraska iyo gaadiidka ama baabuurka saaran raakibi addaabati midka daabada rukuubsan oo saaran gaadiid damaanun damaan waaye wuxuu damaanayaa uu gudayaa maa wixii adlafathu ay baabi'iso oo ay halaagto daabadiisa waxaad saaran tahay waxaad saaran tahay faras waxaad saaran tahay awr geelkii aada wadatay yo intuu haraabti tuuray cunug yar ku dhuftay beer buu burburiyey qof weyn buu dilay wix allaala wixii atlaf uu ka dhigo uu talafeeyo uu baabi'iyo ninkaa daabada saaran ayaa damaanaya gudayana faslun fii qitaali lbuqaat nimanka buqaadka la yiraahdo buqaad waa dadka ka baxa xukunka amiirka markaasay issoo baxaystaan baqyi bay ku jiraan waxaad gudub dadka noocaas ah dagaalka lala dagaalo wayuqaatalu waa lala dagaalamayaa ahlulbaqi buqaadka ehelkooda bithalaathati sharaa'ita saddex shardi marka laga helo kow an yakuunuu inay yihiin fii manacatin difaac ah dhexdii haddii awood ay leeyihiin oo indii la weerar waxay iska celin karaan waxay noqdeen urur dhan waxay noqdeen guuto dhan waxay noqdeen dad fara badan laakiin hal qof laba qof saddex qof meelaha degdegan shantoo qof isku titimid waxba markaa ma aha marka waa lala dagaalamaya ahlulbuqaadka saddex sharaa'id ama saddex shuruudo an yakuunuu fii manacatin inay manaco leeyihiin difaaci wax iska celin karaan wa an yakhrujuu inay ka baxeen can qabdati alimaami imaamka gacantiisa imaamkii muslimiinta ay lahaayeen yay ka hoos baxeen wa an yakuuna lahum waa inuu u ahaado ayaga ta'wiilun ta'wiil saa'iqun soconaya ta'wiil saa'iq ah oo soconaya qaar waxay qoraan wa an yakuuna lahum wa an laa yakuuna lahum ta'wiil saa'iq ta'wiil oo oo soconaya haddaysan markaa lahayn waayo ama ay leeyihiin waxoogaa ayaga qaladba ha ahaato laakiin waxun waa inay cuskadaan saddexdan shuruud haddii la helo yaa lala dagaalamayaa walaa yuqtalu ladiin dili maayo asiiruhum asiirkooda kii lasoo qafaadho ila muslimiin bay ka mid yihiin fahamkaa ka qaldamay markaasay jabhadaysteenoo waxay sameeyeen xadgudub buqaad bay noqdeen la dili maayo asiirkooda haddii lasoo qafaalo la dili maayo maxaa lagu samayna waa la xabisayaa waa hee la xabisayaa haddii la xabiso oo dagaalku dhammaado waa la iska sii daynayaa marka walaa yuqtalu asiiruhum wa an yakuuna lahum tawiilu saaiq tawiil waxaa lahahdaa fasiritaan mata waxbay daliilsanayaan nimankan amiir bay ka hoos baxeen matalan maxay way hoos baxeen qoladii cali eh, oo kale buqaadda noqota ee baxday maxay tawiilsanayaan ama qoladii cuhmaan maxay tawiil ka dhiganayaan cali maxay leeyihiin wuxuu wax ku xukumay xukun aan xukunka ilaahay ahayn subxaana wa tacaala sabab dad ayuu dad u saaray xukunku ilaa lilahi bay yihaahdeen ilahay baa iskale ilahay baa iskale waa kelimo xaqa soo laakiin baadil bay u ta'wiilinayaan ayaga qofka inuu xukunka ilaahay keligiis lahaado matalan hadda qofka qur-aanka maxaa ku qoran sida cabdullahi bni cabaas uu ku soo celiyey raggaa maxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa markii ay dhaheen xukunka ilaahay baa iskale qof kaloo xukminaya ma jiro waxay dhaheen wuxuu cabdullaahi yidhi ilaahay markuu yidhi markaad musaafiri aad tihiin dad xarman ugaarta hadidina qofkii maxaa laga rabaa fajazaau milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawa cadlin minkum laba nin oo cadaalad u saaxiiba ayaa xukumaysa oo garsooraysa kaa laftigiisa in rag loo bixiyo oo la dhao arrintan falanqeeyo xukmiya xukun ilahi wa subxaana watacaala marka ayagu maxay leeyihiin cali rag buu u saaray ee wuxuu yidhi arintan arrintaan xukun ka soo saara sidaa darteed xukunka ilaahay baa la rabay in loo celiyo bacdama war xukunka u saaray uu yihi bax idinka wax xukmiya cali marka wuu qaldan yahay waa kaafir sidaa darteed in lala dagaalamo waayo markaad fiirisa waa ta'wiil saa'iq ah oo soconaya tawiilka markaa loola jeeda walaa yuqtalu la dili maayo asiiruhum kooda lasoo qafaalay walaa yuqnamu la qaniimaysan maayo maaluhum maalkooda xoolaha ay ka tagaan ama laga soo dhaco ama laga qabsado haniima ma galo oo la qaybin maayo walaa yudafafu walaa yudafafu la dhamaystiri maayo calaa jariicihim dhaawacooda kii dhaawac gaarana sidiisaa loo dhaafa waa la daaweynaa oo laakiin wax dhammaystir iyo dil loo sii geysanayo ma jiro albuqaadka saasaa marka lagula dagaalamaa faslun fi riddati waa riddada qofka ridooba waciyaadu billaah diinta islaamka intuu soo galay buu ka ridoobay waman yartada minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir fa ulaa'ika xabidat acmaalum fi dunya waalaakhira dadka iimaanka lahow ha ridoobina laa yartada yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti اllahu bqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilaة clى اlmuؤminiin acizaة calى اlkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili اllah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im dadkaasuu ilaahay keensanaa subxaana wa tacaala marka ridadu aad bay u xun tahay waa qof inta islaamka soo galay nacay haddana oo ka tegay islaamka waa la soo galaa mee lagama baxo kan wuu ka baxay marka waman irtada qofkii ka ridooba ka laabta cali lislaami islaamka xaggiisa ustutiiba waxaa laga dalbanayaa inuu towbo keeno halaaan saddex saddex mar ama saddex maalmood baa la leeyahay war hoy ka soo noqon war ka towba keen istutiiba halaaan saddex baa la tooba weydiinayaa fa in taaba hadduu towba keeno islaamkii wuu ku soo noqday wa ilaa haddii kale qutila waa la dilaa waa la dilayaa walam yuqsal la dhaqi maayo walam yusalla calayhi lagu tukan maayo walam yudfan mana lagu aasayo lagu duugi maayo qofka murtidka ah fii maqaabir lmuslimiin muslimiinta qubuurahooda maqaabirta muslimiintu ay leeyihiin lagu duugi maayo meelahaasaa la geynayaa qashiqubka gadaashiisa iyo qubuuraha kale gaalada iyo meeshaasaa la iska geynayaa fi riddati waman irtada qofkii ka ridooba can ilislaami islaamka xaggiisa istutiiba halaatan saddex baa la istitaabinayaa saddex ayaa la weydiinayaa ama saddex mar ha ahaato ama saddex maalmood ha ahaato ayaa la weydiinayaa oo la leeyahay inuu kusoo laabto uu kusoo galo islaamnimadii uu ka baxay fa in taaba hadduu towba keeno ee uu soo laabto waa sidii la rabay macnaha wa ilaa haddii kale uu diido saddexdaa qutila waa la dila walam yugasal la dhaqi maayo qofka murtadka ah walam yusalla calayh mana lagu tukayo salaad janaase ah walam yudfan mana lagu aasaayo fii maqaabir lmuslimiin muslimiinta qubuurahooda fasl fii xukmi taariki salaati midka taariki salaadka ah ee salaada ka tegay xukunkiisii wa taariku salaati salaadka tagaha calaa darbayn waa laba nooc laba habbaa looga tagaa axaduhumaa midkood waxa waaye an yatrukahaa inuu ka tagay salaadii hayra muctaqidin isagoon ictiqaadsanayn liwujuubihaa waajib ahaashadeeda muctaqid asagoon ahayn macnaa isagoon aaminsanayn inay waajib tahay waajib maba ahanbuu meesha la taagan yahay waxaa la foorfoorsanayo oo wejiga dhulka la dhigayo qof mataqaanaa waxa oo kale ah saasuu aaminsan yahayba fa xukmuhu xukunkii xukmu lmurtadidi murdadkoo la xukun yahay kaa taariku salaadka ah aan aaminsanayn salaaddu inay waajib tahay dad waxaa jira salaaddu inay waajib tahay aaminsan in layska rabo aaminsan haddana aan tukanaynin haddaad tukadaada wuxuu ku leehay iisoo ducey allah isoo hanuuniye isoo ducey uu ku leeyahay soo dhodhowyah soo maha kaa laakiin kan waa hayra muctaqidin waa mid aan aaminsanaynba oon ogolayn liwujuubiha waajib ahaashadeeda fa xukmuhu ka xukunkiisa xukmu lmurtad murtadka xukunkiisii waay waathaani midka labaad an yatrukahaa waa inuu uga tago muctaqidan asagoo aaminsan ictiqaadsan qalbiga ay ugu jirto liwujuubiha waajib ahaashadeeda fa waa la tooba weydiinayaa towbaa laga dalbanayaa inuu soo laabto fa in taaba hadduu towba keeno wasallaa uu tukado ahlan wasahlan faraha laga qaadayaa fain taabuu wa aqaamuu salaa wa aatawu zakaahe fakhalluu sabiilahum daaya buu dha ila subxaana watacaala fain taabuu wa aqaamuu salaa wa aatawu zakaa fa ikhwaanukum walaalihiin waay maxay idin kula fi ddiin hadduu mar walaalka yahay dhaafaa laga wadaa marka waa tooba keen salaaddii buu diiday wuu tukan waayey wuu ictiqaadsan yahay waa la tooba weydiinayaa waxaa la yidhi fayustataabu waa la tooba weydiinayaa inuu ilaahay u tooba keeno fa in taaba hadduu tooba keeno wasallaa uu tukadana waa falilaahi alxamdu waa sidii la rabay wa ilaa haddii kale uu diido haba ictiqaadsanaada inay waajib tahaye qutila xaddan xad ahaan baa loo dilayaa waa la dilaa laftigiisa laakiin maxaa loo dilayaa xad baa loo dilayaa kor maxaa loo dilay kufrinimaa loo dilay waayo maba waajib salaad maba jirtuu yiri wax ah, salaad la yidhaahdo waa kaafir uu ku inkiray faqutila xaddan baa loo dilayaa wa xukmuhu xukunkiisu xukmu lmuslimiin muslimiintuu la xukun yahay fi dafni xagga aaska waalqusli xagga dhaqitaankii mayrida watakfiini xagga kafanta iyo wasalaati xagga salaada janaasada ku tukashadeeda qofka muslimka ah ayuu markaa la mid yahay xad ahaan baa loo dilay qofka xadka loo dilo waa lagu tukanaa salaada janaasada gabadhii zinaysatay markii la dilay kadib rasuulku wuxuu ku tukaday salaad janaaso cumar muxuu dhahay rasuulkii ilaahayow ma waxaad ku tukanaysaan zaaniyad gabadhii laysatay toobad bay keenta buu dhaadi toddobaatan qofood oo reer madiina loo qaybin lahaa kulligood jannaday ku geli lahaayeen nafteeda alla ka gadatay marka qofka xadka loo dilo aa lagu darayaa midkan asagana wa taariku salaati midka salaada ka tegay taariku salaadka calaa darbayni waa laba darbii laba jiho axaduhumaa midkood ay turkaha inuu uga taga salaadii hayra muctaqidin asagoon aaminsanayn liwujuubihaa inay waajib tahay maba jirto wax la yihahdo ku yiri fa xukmuhu xukunkiisu xukmu lmurtad murtadkii aan soo tilmaanay yuu la xukun yahay wathaani labaad an yatrukahaa waa inuu uga tago qofka salaadii muctaqidan asagoo ictiqaadsan liwujuudihaa inay waajib tahay kaslaan iyo <coughs> alxamdulilah wahsi iyo waxyaabo lamid ah taasuu markaa uga tegay liwujuubihaa ninka xaalkiisu saa yahay fa waa la towba dalbayaa tooba laga dalbaya inuu tooba la yimaado fa in taaba hadduu tooba keeno wasallaa uu tukado waa la nabadgelinayaa wailaa haddii kaleas laftigiisa qutila xaddan xad ahaan baa loo dilayaa wa xukmuu xukunkiisa xukmu lmuslimiin buu la mid yahay fi dafani xagga aaskoo quburaha muslimiinta lagu duugayaa waalqusli waa xagga dhaqitaanko waa la mayrayaa waatakfiini xagga takarfanta waa la kafanayaa waasalaati iyo salaad janaasada waa lagu tukanayaa amaa midkan salaada ka tegay asagoon ictiqaadsanayn oo xukmu murtad la yiri muxuu asagu noqonayaa walam yugasal la dhaqi maayo walam yusalla calayhi ma lagu tukanaayo mana lagu aasayo qubuuraha muslimiinta kitaabu aljihaadi meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq allahu subxaanahu wa tacaala aclam